alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina muxamadi wعalى aalihi وaasxaabihi ajmaciin ama bacd waxaynu joognaa suuraة اlqadri ama ina anzalnaahu fii leylati اlqadr cashirkeennuun haddii alla yidhaahdo ayadiyo suuradda ka dambaysa ee suuraة اlbayina ama suuratu lam yakun aladiina kafaruu midaa tiraadaba ayuu in sha allahu galabta cashirkeennu ku saabsanaan doonaa suuratu اlqadri waa shan aayadood waxayna ku soo degtay nabiga sala allahu calayh alihi wasalam intii uu maka joogay say culimmadu u badan yihiin qaarkoodna waxay soo guuriyaan culammada qaarkood waxayba qabaan inaan khilaaf jirin ee ay maka ku soo degtay la ysku raacsan yahay laakiin sax maaha khilaaf weliba aan fududayn baa jira culimmada qaar baa waxay leeyihiin suuraddani madiinay ku soo degtay leylatulqadriga fadligeeday ka sheekaynaysaa fadliga leylatulqadriga oo dadka lagu dhiirigeliyana waxaa ka horeeyey in ramadaanka soonka waajib laga dhigo soonkana waxaa waajib laga dhigay sanadkii labaad ee hijrada ee nebigu madiine uu joogay sala allahu aleyh alih wasalam calaa kulli xaal culimmadu xaggay u badan yihiin labadaa qowl qolaba waxay yidhaahdaan dhankan ay u badan yihiin sida nimanka la yidhaahdo ibnu caashuur iyo maawardi iyo waxay leeyihiin waxaa loo badan yahay inay maki tahay sida rag kaloo leh thaclabi iyo qurtubi iyo cayni iyana waxay leeyihiin inay madiine kusoo degtaan loo badan yahay marka waa suwarka la ysku hayo ma makay kusoo degtay mise madiinay kusoo degtay wax sabab nusuuloo cad ama nas iyo khabar cad oo sugan oo labadaa wakhtigay soo degtay kala sheegaya maanan arag intay garashadeedu gaadhay saa darteed labadaa qowl ee culimmadaa jira haddii la yidhahdo waa suura makiya culimmada leh waxay leeyihiin waxay ka dambaysay suuratu ashamsi wa duxaaha bay ka dambaysay bay ka horeysay waxayna ka dambaysay suuratu cabas labadaasay u dhexaysay suuratu cabas iyo suuratu washamsi waduxaaha bay u dhexaysay bay leeyihiin culimmada leh waa madanina waxay leeyihin suuratu lbaqara iyo suuratu weylu lilmutafifiin bay u dhexaysay soo degitaanka say qur-aanku usoo kala hordegay marka la yidhaahdo labadaa qowlba saasay tartiibka say u kala horreeyeen iyo halkay suuraddu kaga jirtay labadaas bay u kala qaybsan yihiin oo ku salaysan ma makiba mise waa madani suuratu اlqadri magaca ugu badan ee loo isticmaalo waa magacan suuratu اlqadri mararka qaarkoodna waxaa la yidhahdaa suurata ina anzalnaahu fii leylati ina anzalnaahu keliya marna waxaa la yidhahdaa suuratu leylati اlqadri leylat اlqadrigana habeenadan si gaara loo raadinayaa baan u malayno wakhtigeeda waa ku soo beegantaan isleeyahay suuraddu fadli gaar oy suuraddu leedahay ma jiro oo sugan oo salle oon qur-aankaa guud ahayn oo akhriskeediiyo haddii la aqriyo ajir baa laga heliya iyo munaasabaad gaaroo sharcigu u jideeyey iyada in la aqriyo maanaan aragoo sallahoo sugan laakiin habeenkaa fadliga badan bay ka sheekaynaysaa sabab gaaray ku soo degtay oo sugan ma laha laakiin asbaab dhowraa ah la sheegaa oo aan sanad iyo riwaaya ahaan sugnayn mid waxaa laga wariya xasan ibni cali radi allahu canhu wa waa kii muslimiintu xilligii cusmaan la dilay ay qaybsameen waa kii cali khilaafada baycada lala galay qolyihii reer shaam ahaa ee mucaawiye uu hogaaminayey waa ka inay beecadii galaan ka cagajiideen iyagoo leh dadkii cusmaan dilay dadkii cusmaan ahalkiisii iyo dadkiisii dhiiggiisii lahaa baan nahay raggii dilayna ciidankaagay ku dhex jiraan annagu diyaar baan nahay waan hoggaansamaynaa laakiin ragga ha la soo qabqabto raggaasina rag sahlan oo tiro yaroo la iska soo qabqaban kara ma ahayn calin allahu canhu warka hadalkiisu wuxuu ahaa cid weliba xaqay mudan tahay waa laga oofin laakiin horta aan cududda midayno oo wuxuu rabay in la midoobo si loo yeesho awood loogu babacdhigi karo nimankii falkan sameeyeoo dadka ku dhex jira dabcan dee iyaguna hadalkana waa ogaayeen waxa dhacayana waa la socdeen inaan laysu imanna waa ka shaqeeyeen in lasii kala fogaadoo dagaal dhacana qayb bay ka qaateen meeshii lagu wada hadlayaba laba dhinac intii laysu qaybiye xaggana dad laga soo dilo xaggana dad laga soo dilo si laysugu dhaco waa ka dhex shaqeeyeen oduu muddo kadib cali markuu dhintay radi allahu canhu wa ardaah nimankii cuhmaan dilay markii dambe calina waa iyagii dilay waa kii booskii cali wiilkiisii xasan ibni cali beycada khilaafada lala galay markuu arkay muslimiintii oo kale jaban baa waxaa isku soo baxay laba ciidanoo aada u fara badan oo labada dhinaca markuu fiiriyeybu wuxuu door biday intii la ysku dhici lahaa isagu inuu tanaasulo mucaawiya u tanaasulo xilka ku wareejiyo markaasuu hadalkii nabigu yidhi baa calayh salaam rumoobay oo xasan ibni cali mar uu tilmaamay wuxuu uhi nabni bni haadaa sayidun waa qof qiimo badan wasayuslixu allahu bihi bayna fi'atayni cadiimatayni min almuslimiin laba dad oo fara qayboodoo fara badan mid waliba badan tahay oo muslimiinta baa ilaahay nabad ku dhex dhigi doonaa maalinkaas wuxuu yidhi xil baa lagu qaybsan yahay muslimiintu isu layn maayaan anigaa xilkii ka tanaasulaya hadday sidaa nabad ku dhalanaysa dhiigguna ku badbaadayo mucaawiyu u yeedhay mucaawiyu bayco la galo adaan kugu wareejiyey buu xilki markii nabad caamul jamaaca loo bixiyo muslimiintu israaceen dabcan dee dad biyaha calowgaa ah ka qaraaban jiray ama kala maqnaanta iyo qaybsanaantu dabka ka shidan jiray oo dan gaara ku watay baa arrintii ka xumaaday nin raggii ka mid a ah baa u yimid bay yidhahdeen xasan ibni cali wuxuu yihi sawadta wujuuha almu'miniin dadkii muslimiinta ahaa ee mu'miniinta ahaa waad ceebaysa maantoo wejigoodu murugo iyo ciil baad badday waxaa inaad yeesha ma ahayn birta in layska ahayd markaasuu wuxuu warniyo arrinta waxba haygula dagaalamin waa sida riwaayada loo warinayo wuxuu yihi nabigu wuxuu ku riyooday riyo ku arkay isagoo mimbarkiisa ay reer beni umaya saaran yihiin oy ummadda maamulayaan reer beni umayana waa qoyska ay mucaawiya cuhmaan iyo ka dhasheen nabigu arrintiibuu aada uga xumaaday markaasaa ilaahay suuraddan ku soo dejiyey fa anzala allaahu inaa anzalnaahu fii leylati alqadri khayru min alfi shahri tiibuu nin rawaadda ahaa sii fasirayo markaasuu wuxuu leeyahay kunkaa biloodi waxaan tirinnay intay ree beni umaye xilka hayeen kun bilood bay noqotay waxna ma dheera waxna kama dhimana xadiidka sidaa odhanayaaye ma sugna cidda warka ka soo tabinaysa xasan ibni caliyinna cid warkeeda la qaadan karo ma aha daahirka qur-aankana uma dhowa haddii la yidhahdo markay ku soo degtay iyo haddii la yidhahdo madiinay ku soo degtayba afar labaad baa la sheegay oo mujaahid laga warinayo oo isna sanadkiisu daciif yahay isagana wuxuu leeyahay nabiga cala slm wuxuu ka sheekeeyey saxaabada uga sheekeeyey nin ummadihii hore ka mid ahaa oo kun bilood labisnaa hub iyo qarabkiisii dagaalka qarqarka u saaraa oon marna dhigin markaasay aada ula yaabeen kun biloodee waa siddeetan iyo saddex sano iyo dhowr bilood waay ninkaan habeen iyo maalin min heeganka ku jireen hub iska dhigin markaasuu wuxuu leeyay taa haddaad la yaabteen mid ka fiican baa ilaahay idin siiyeyoo inaa anzalnaahu fii leylati alqadri baa soo degtay isna ma sugna mid saddexaad baad kutubu tafsiirka ku arki doontaanoo iyana aan sugnayn oo caliy ibnu curwa nin la yidhaahdo laga soo tabinayo isna wuxuu leeyahy nabigaa ka sheekeeyey afar nin oo reer bani israa'iila oo mid wali oo kun bilood ilaahay caabudayoon marna caasiyin hal marna kunkaa bilood aan dembi ka dhicin markaasuu wuxuu ka tirinayaa nabi ayuub iyo nabi zakariya iyo mid kale uu ku magacaabaya xisqiil ibn alcajuus iyo kuwo kale markaasay saxaabadii la yaabeenoo kun biloodoo ka khayr badan baa la soo dejiyey baa lagu yidhi isna ma sugna intaasi waxay ka mid yihiin sababo fara badan oo la sheegay suuraddan inay ku soo degtay oo aan sugnayn sabab gaara oo sugan oo suuraddani ay ku soo degtay ma laha suuraddu waxay ka hadlaysaay waa fadliga laylatulqadriga iyo waxyaabaha dhaca habeenkaas iyo tilmaamaha uu leeyahay qaybo ka mida ayay ka sheekeynaysaa ilahi wuxuu uhi inaa anzalnaahu anzalnaahuda waxay u noqonaysaa qur-aanka innaa anzalnaahu qur-aankani waxaanu soo dejinay iyo kitaabkan fii leylati alqadri habeenka sharafta leh baanu soo dejinay ee qiimaha badan ama fii leylati alqadri habeenka qadarka iyo wax la jaangooyaan soo dejinnay ama labada macno way soo gelayaan dheh wamaa adraaka maxaad ka og tahay maa leylatu alqadri waxay leylatulqadri ay tahay maxaad ka garan qiimaheeda leylatu alqadri habeenka qadarka ama qiimaha iyo sharafta lihi khayrun waa ka khayr badan yahay min alfi shahrin kun bilood waa ka khayr badan yahay tanazalu lmalaa'ikatu malaa'igtaa soo degta waaruuxu jibriil baa soo dega fiihaa habeenkaas biidni rabbihim rabbigood idankiisi iyo ogolaanshihiisa ay ku soo degaan min kulli amrin amar kastana oo habeenkaa loogu talagalayna way isla soo degaan salaamun nabadgeliyo weeye ama salaamun salaam weeye hiya habeenkaasi xataa matalaci alfajri ilaa fajarku ka dhasho waagu ka baryo salaad subaxi ka soo gasho ilaahay aayadda u horreysa wuxuu ku tilmaamay qur-aankan in la soo dejiyey habeenka leylatulqadriga la yidhaahdo habeenkaasi aayad kale waxaa lagu sheegay inuu bisha ramadaan ka mid yahay shahru ramadaana aladii unsila fiihi alqur'aanu bishii ramadaan oo qur'aanka la soo dejiyey labada aayadood markaan isu geynaayey laylatalqadrigu waa habeen bisha ramadaan ka mid ah labada aayadoo la ysu geeyeyna waxay fasirayaan aayaddii kale ee suuratu dukhaan ahayd inaa anzalnaa xamiim walkitaabi almubiin inaa anzalnaahu fii leylati mubaarakatin inaa kunnaa mundiriin waxaanu soo dejinay habeen barakaysan habeenkaa qur-aanka la soo dejiya waa habeen barakaysan waana habeenka leylatulqadriga la yidhaahdo waana habeen bisha ramadaan ka mid ah intaa markaad saddexda aayadood isu geyso waxaa meesha ka baxay aayadda suuratu dukhaan inay shan iyo tobanka shacbaan ka hadlayso aayaadkaa inay shacbaan ka hadlayaan meesha way ka baxday waayo haddiiba la yidhi qur-aanka leyla mubaarakan soo dejinnay qur-aankiina la yidhi habeenka la soo dejiyey waa bisha ramadaan shacbaan ku daah tafsiir khalada weeye marka saddexda aayadood markaan isu geynaay waxaynu ogaanay habeenku waa habeen barakaysan barakadiisii aayad suuraddanaa fasirtayoo waa khayrun min alfi shahrin waaye barakadiisu cibaadadii camalka la sameeyaay kun bilood buu lamid yahay ma aha waa ka sii khayr badan yahay waaye intaa in la buu khayr ahaan dheer yahay allahu aclam laynooma sheegin kun bilood maxay u dhigantaa saddex iyo siddeetan sano iyo afar bilood cibaado la sameeyey oon leylatulqadri ku jirini hal habeen oo leylatulqadri ah cibaadada la sameeyey yaa ka ajir badan faradkuna faradkeeday ka ajir badan tahay sunankuna sunankeeday ka ajir badan tahay sadaqadu sadaqada kaley ka ajir badan tahay zake la bixiyeyna zakada kale la bixiyey habeenada kale ka ajir badan tahay marka mubaarakatinta qayb ka mid ah khayru min alfi shahrin baa lagu sheegay habeenkii hadduu ramadaan noqday ramadaan halkee kaga jiraaye qur-aanku inooma sheegin sunnada nabigu waxaa inoo sheegtay tobanka dambuu ku jiraa oo tobanka dambe la tahajudaya la ictikaafayo maxaa la raadinayaa leylatu lqadri baa la raadinayaa haddaba nabigeena alay slam wuxuu inoo xaqiijiyey in tobanka dambe ay ku jirto tobankaa dambe halkay kaga jirtaa watarkay kaga jirtaa tirada isdheer tirada isdheer see loo xisaabayaa mooyi allahu aclam watarkaa laftiisa midkeebaa sii ah ma ogin allahu aclam intaan xaqiiqada u hayno waa bisha ramadaan oo tobanka dambe ah waaye oo habeenada tirada isdheer ah weeye laakiin tiradii isdheerayd baan la garanaynin sida loo tirinayo habeenkaas weeye habeenka aayaadkan ka sheekaynayaan wamaa daraaka maxaad ka og tahay maa leylatulqadri leylatulqadri waxay tahay lqadri waxaa su-aasha loo soo celinayo inay habeen weyn tahay oo qiimo badan oo diin iyo duunyaba saamayn dadka ku leh baa la rabaa in la inoo sheego leylatulqadri habeenka leylatulqadriga ah khayrun waa ka khayriya ajir badan yahay min alfi shahrin kun bilood waa ka ajir iyo khayr badan yahay haddaba tobankaa habeen habeen ka mida weeye nabigeena calayhi salaatu wasalaam dhowr arrimood baa ka sugan markaad warka murtidiisa iyo nuxurkiisa rabtaan laba aynu kala qaadno wax nabiga ka sugan inuu yidhi calayhi salaatu wasalaam oo waxyi noqonaya wamaa yantiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa ah iyo wax cidaan nabiga ahayn ay tiri saxaabada laga soo bilaabo oo ijtihaad iyo iyaga say la ahayd ah saxaabo laga soo bilaabaay waa ijtihaad iyaga say ula muuqatay weeye aayadna maaha xadiidna maaha waxyina maaha inta nabiga ka sugan calayhi salaatu wasalaam ee ugu muhiimsan waa leylatulqadrigu inay tobanka dambe ramadaan tahay axaadiistu isma khilaafin inay habeenada awtaarta ee tirada isdheera ku jirtana axaadiidtu isma khilaafin laakiin waan ku soo noqon doonaa waxaa kaloo axaadiidta nabiga ka sugan aan khilaaf ka jirin in nabiga habeenka ay tahay loo waxyooday haddana la kor yeelay oo la halmaansiiyey arrintaasi ma hal mar bay dhacday mise laba jeer bay dhacday labadaba waa dhici kartaa sababtoo ah marka la kor yeelayey sababihii loo kor koryeelayo munaasabaddii riwaayaadku way kala sababta way kala duwanaayeen in sababuhu isku soo beegmeen beegmeenoy hal mar ahaydna waa dhici kartaa inaanay isku soo beegminoo mar ka badanay ahaydna way dhici kartaa nabigu calayi salaam wuxuu yidhi waa la ii tusay kadibna waa la ii halmaansiiyey inay saa khayr idin tahay baana laga yaabaa ee raadiya tobanka dambe ka raadiya awtaarta tirada isdheerna ka raadiya haddaba nabiga mar waa loo waxyooday haddana cilmigeedii waa laga kor yeelay haddii nabiga laga kor yeelay tobankii dambeba camal ahaa wuu dadaalayoo wuu isku bixin jiray weligiiba habeenuu gaar u dadaali jiray sunnadiisa ficliga ee camaliga ay ma jiro markaad eegta tobanka dambe dadaala watarkana dadaala habeenka gaar ahaana ay tahay waa la iga kor yeelay oo waa la i halmaansiiyey inta la ii sheegay intaa markaad isku darto iyo dhaqankii sunnadii nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu tobankaba dadaali jiray waxaad garanaysaa tobankay ku jirtaa lagamana yaqaan tobankay ku jirtaa lagamana yaqaan qadiyadda saddexaad ee nabigeenna ka sugan calayhi salaatu wasalaam waa tilmaamo inuu bixiyey aan xayaqiinku gaadhsiin karin tilmaamuhu waa laba marka laba qaybood qayb ka horeysa iyo qayb ka dambaysa qaybta ka dambaysaay waxba ku tari mayso oo markaad arkaysaay tagtay oo dhaaftay inaad ismoodsiisana waa laga yaabaa qaybta ka dambaysaana ugu badan ama ah calaamadihii astaamaha asaxay ee sugan waxaa ka mida ah nabigu uu yidhi waa lay halmaansiiyey waxaa lay tusayna waxay ahayd anigoo habeenkii leylatulqadri markay noqotay subaxii waagu beriyey salaada subax intuu roob da-ay habeennimadii biyo iyo dhoobo ku kor sujuudaya markaad axaadiidta dhacdadaa waktigii nabiga dib ugu noqoto riwaayaadku waxay ku asaxeen laba jeer labadaba way dhacday habeenkii kow iyo labaatanaad markii nabigu uu ijtihaaday subaxiisii oo saakoo kale ku aadanayd salaad subax dhoob roob baa da'ay masaajidkuna roobka ma celin jirin uu soo daayey dhoobo iyo biyo waa ku sujuuday habeenkii saddex iyo labaatanaad iyadana roob baa da-ay dhoobo iyo biyo waa ku sujuuday ma isku sanad bay ahayd ma laba kala sanay ahayd ma qeexna riwaayaddu labadaa labadaba waa noqon kartaa laakiin mid saddexaad ku daroo ma diidayaan labadaa habeenee roobku da-ay in habeenaan labadii midna ahayn intuu roob doo dhoobo lagu sujuudo diidi maayaan marka waa iska danni culimmadii qaarkood koobiyo labaatanka iyo saddexiyo labaatanka ugu habboon bay yidhaahdeen labadaa xadiid oo saxaaxa iyagoo deliishanaya waana qowlka imaamu shaafici raxma ullah tacala rag kale waay tilmaanta labaadee nebigu uu bixiye waxaa weeye markay caawa laylatulqadri noqoto ee waagu uu beriyo qoraxdu waxay soo dhalataa iyadoon shucaac lahayn iyadoon shucaac lahayn bay soo dhalataa qoraxdii shucaac inayna lahayn horta dad baaba daruurun lagu imtixaanayo aan qoraxba arkin shucaac inay leedahay inaynan lahaynna mararka qaarkood ishu waxay aragtaa waxay rabto ee waxa saxdaa ma aragto dhegtuna waxay maqashaa waxay jeceshahaye waxaa dhabtee la yidhi ma maqasho somayd arag mararka qaarkood waxaad arki waxaad rabtay oon run ahayn haddaad aad u dadaashay habeenkii ood aad u jeclaan lahayd xalay inay noqoto oo qoraxdii bannaanka u istaagto way isu kaa sawiri kartaa inayn shucaba lahayn haddiise ay shucaca leedahay haddaynan lahayn iyo haddii dhoobo lagu sujuuday haddaan lagu sujuudin tag habeenkii in caawa uu yahay oo shucacayna lahaynna lama hubo isbootiis bay kaa noqon kartaa inaymana shucaac lahayn ood murugootoodan xalay dadaalinna way dhici kartaa in qadarka shucaac la-aantiihi mid ka sii shucac yar habeen kas dambe ay soo baxdana waa dhici kartaa dhuxurkeedu muxuu noqday calaamadahani kuma filla inaad ku seexatood tiraahdo waad isku hubtaa waxa soo haray inaad wada dadaasho weeye waxaa kuu soo haray watarka witirkii lama garanayo si loo tirinayo labaatanka hore ina dhaafta iyo daa tobanka dambe witirkoodiiyo tirada isdheer ma tii horaan tirada ku daba qabannaa mise gadaal baan ka soo tirinnaa ma garanayna si la dhihi tobanka dambe gadaal haddaad ka soo tiriso iyo horey haddaad ka tiriso marna watarku wuu iswaafaqaa marna wuu iskhilaafaa bishu soddon hadday tahay wuu iskhilaafi oo habeenka xaggan kowda ah baa xaggaa toban noqonoo soo dhammaan habeenka xaggaa tobanka ku dhammaanaysana xaggaa kow bay ka soo noqon soo watarkii ma kala duwana laakiin sagaal iyo labaatan hadday ku dhammaanayso kowgu sagaal buu noqonoo watarkii waa isleeyahay sidee baa loo tiriyaa sharci ahaan mooyi maxaad mooyi idiin leeyahay nabig alay slam wuxuu yidhi mararka qaarkood leylatulqadrigu fii taasicatin tabqa fii saabicatin tabqa markay sagaal dhiman tahay markay toddoba dhiman tahay abu saciid alkhudri bay taabiciintii u yeereen yeereenay dheheen warbalkaalay xadiidka nabiga laga wariyey idinkaa nabiga la joogaye sidee baa wax loo tirin jiray loo tiriyaa ilaa hadda tiradaan isticmaalaynaay sida hadda dadka u tirsadun baad wax ugu sheegi sooma siday u tirin jirteen wuxuu yidhi markay saddex iyo labaatan dhammaato habeenka soo socdaa toddobaad ah habeenka toddobaada ah. markay lix iyo labaatan ku dhaaftana wuxuu yidhi horta markay habeen ku dhaafo habeenka soo socdaa sagaalaada ah markay saddex ku dhaaftana haweenka soo socdaa taa saabicatin tabqa ah xaggee ka soo tiriyey ninkaas bin soddonuu gadaal ka soo tiriyey waayo gadaal marka laga soo tiriyey habeenka caawa oo kale taa sagaal noqon kartaa taa waxaad garab ku dartaa kutubtu xilligay ramadaan soo degtay xadiidkii sheegaya xasanka ahaa ramadaanku wuxuu qur-aanku soo degay buu yihi afariyo labaatan markay tagtay afariyo labaatan markay tagtay maxaa xiga shan iyo labaatan gadaal haddii laga soo tiriyana waa lix soo watarkii laguma wareerin soo wuxuu toban habeen ama sagaal habeen oo siddeetan iyo saddex sano iyo afar bilood u dhigma ma aha maxaa xala dhinac ka marta soo maaha adeer aniga calaamad iyo dhooba iyo qorax iyo shaqadayda maaha kee watar ahaana ah hawshayda maaha soo intan yar maaha gees baan kaga bilaabi geeska kalaan uga baxay ma asiibay leylatulqadri ajirkeedii nacam ma calaamad ina arkaa shardiya maya ma wax dhegta in iigu hadlo waa leylatulqadri la yidhahdaa shardiya maya ma wax nuurnuuraya ina arkaa shardiya maya maxaa shardi ah in habeenkii leylatulqadrigaha ama garahama ha garanine aad cibaadadii iyo khayr ku noolaysa wey man qaama leylata alqadri iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min dembihi waay wax allaalay waxaa dembi gasha waa laguu dhaafay habeenkaas haddii aad dadaasho habeenkunoo tobankan uu ku jiraa nasiibkan hadduusan xalay noqonin inta dambuunbuu ku jiraa warka nuxurkiisu ma raba inaan idin idhaahdo tobanka dambuu ku jiraa waa la hubaa habeenuu ka yahayse lama yaqaan intaa wixii ka badan kutubta fiqiga iyo sunnada iyo shuruux shuraaxdeeda halkaasaad aadi hal su-aal aan ka jawaabo habeenka toddobiyo labaatanka ah waa leylatulqadri ma nabigaa yidhi jawaabtu maya dhammaan riwaayaadka odhanaya nabigaa yidhi waxba kama asixin waxa keliya asaxay waa qowl saxaabi ubay ibni kacab baa wuxuu ku dhaaran jiray ku dhaartay inay habeenka labaatan iyo toddobaatan waa raggii la joogay waa la yaabeen maxaad ku salayso xaggee ka keentay baa lagu yidhi calaamadii baan ku garan buu yihi nabigu noo sheegay oo maxay tahay subaxeedoon qoraxdu shucaac ma leh buu yidhi macnaa habeen toddobiyo labaatana buu subaxii qoraxda fiiriyey isaga inaynan shucaac lahayn bay la noqotay ee muusan dhihin nabigaa igu yidhi waa toddobiyo labaatanka nabigaa igu yidhi isagu saa hadduu layidhi ubayi abu saciid alkhudri wuxuu layidhi nabigu wuxuu nagu yidhi subaxeedii dhoobo iyo biyaan ku sujuudayey habeenkii kow iyo labaatanaad subaxeediina anaa arkay buu nabigoo dhoobiyo biyo ku sujuuday iyadan aan ku dhaaranna dee ijtihaad saxaabigu ijtihaaday weeye laakiin daahirka nusuustu nabigu ma dhihin waa toddobiyo labaatanka mana sugnaa nabigu waa todobiy labaatanka sal alay wasalam mar hadday sidaas tahay tobanka gees intaad ka martaan geeska kale inaan uga baxno waayo intaasi waa wakhtigeeda habeenkaa leylatulqadrigaah khayru min alfi shahrin baa liinihi tanazalu lmalaa'ikatu malaa'igtaa soo degta guud ahaan waruuxu jibriilla waa soo degaa fiihaa habeenkaas biidni rabbihim idanka rabbigood bay ku soo degaan min kulli amrin amar kastoo lagu talagalay bayna la soo degaan aayaddaasi waa saddex arrimood oo mid walba meelo kale lagu faahfaahiyey bay inoo sheegtay malaa'igtaa soo degaysa inoo sheegtay haddii habeenkaa khayrku badan yahay habeen barakaysanna tahay dadkana in la dadaalo lay samray waxay ka dhigan tahay dikrigaa badanaya khayrka meelaha lagu hayaa badanaya malaa'igtuna lilaahi malaa'ikatin sayaaxiina weeyo waxay u soo degaan meelaha dikriga lagu hayo inay tagaan oy camiraan oo ka qayb qaataan ciddii qur-aan akhrisanaysa ciddii tasbiix akhrisanaysa ciddii cilmi kale akhrisanaysa ciddii salaa tukanaysa ciddii ducaysanaysa meel kastoo khayr lagu hayo inay camimaan bay u yimaadaan habeenkaana habeenkanada ugu khayrka badan khayrka ugu badan lahayay ka mid tahay taasi waa malaa'igta soo degitaankeeda biidni rabbihimna malaa'igtu dee iskama samaysa waxaan rabbi farin waxaan rabbi u dirin ma yeelaan waxaan odan iyo ogolaansho rabbi ayna haysanna kuma tallaabsan sadaan wahum biamrihi yacmaluun nabigu markuu jibriil la hadlay ee ku yidhi intaad noo timaada ka badan maa noo timaadid aayad qur-aan ah soo degto fii suurati maryam wma natanazlu ila bamri rabbik lahu maa bayna aydiina wamaa khalfana wamaa bayna dalik wamaa kaana rabuka nasiya ma soo degna buu yihi amarka rabbi waxaan ahayn saas darteed baa hadda la yidhi biidni rabbihim idanka iyo amarka rabbigood bay ku soo degayaan min kulli amrin amar kastay la soo degayaan fii suurati dukhaan baa lagu faahfaahiyey fiihaa yufraqu kulu amrin xakiim amra min cindinaa inaa kunaa mursiliina habeenkaasaa la qaybiyaa amar kasta oo la xukumay habeenka laylatulqadriga ba wixii sanadkaa la xukumay la qaybiyaa malaa'igtii loo kala dirayay fulinteedana howlsanadeedka loo dhiiba ilaa habeenkaa habeenkiisa kale waxay qaban lahaayeen baa lagu wareejiyaa fiiha yufraqu habeenkaasaa la qaybiyaa kullu amrin amar kastoo xakiimin la xukumay amran amar weeyoo min cindinaa annagoo allah xagga yaga ka yimid marka min kulli amrinna taasay tilmaamaysaa walidaalika waxaa la yidhahdaa qadarku waa saddex martabo qadarka azaliga ah iyo kitaabadiisii ama kitaabada qadarku waa saddex kii asaliga ahaayee lowxul maxfuudka uunkanba intaan la abuurin ilaahay qalamka ugu hor abuuray ee uu amarka siiyey fajara alqalamu bimaa huwa kaa'inun ilaa yowmi alqiyaamati oo lowxul maxfuudka ah midna waa midka cumriga ahoo markaad boqol iyo labaatan habeen meelahaa joogto uma yursalu ilayhi almalaku fa biarbaci kalimaatin bikatbi risqihi wa ajalihi wa camalihi wa shaqiyun aw saciidun diiwaankaaga gaarkaa la qorayo midna waa kitaabada sanawigaah ee howlsanadeedka malaa'igta loo dhiibo ay fulin lahaayeen oo leylatulqadriga fiihaa yufraqu kullu amrin xakiim amran min cindina inaa kunaa mursiliin awaay saa darteed markii abwaabulqadar laga hadlayo kitaabada qadarku waa saddexdaa heer bay martaa tan asalka ee radhabta ah waa midda weyn ee lowxulmaxfuudka labadan kale waxbaa ka bedelmi kara midda sanadka la dhiibay iyo midda cumriga la qoray takyiir iyo bedel waa geli karaa laakiin asalku wuxuusan khilaafayninoo u noqon midda kore ee lowxulmaxfuudka labadan in wax geli karaan meelo kala duwan baa qur-aanka lagu sheegay mar suuratu lancaam baa lagu sheegay marna suuratu faatir baa lagu sheegay marna suuratu racad inay ahayd baa malaynayaa yamxu llaahu maa yashaau soo racad maahayn wa yuhbit yamxu llaahu alla waa tiraa maa yashaau wuxuu doonoo horay u qorna wa yuhbitu waa sugaa wuxuu doonana wa cindahu ummulkitaabi kitaabkii aasaaskaha ee waxaan oo dhan ku kala qoraayeen lowxulmaxfuudkaana agtiisu yaallaa uma qaضىa ajalan waajalu musaman cindahu uma antum tamtaruuna ilaahay ajal buu qoraa iyadoo laga yaaba ajal kaloo qoraal kala ahna agtiisa uu yaallo suuratu faatirna ilaahi subxaana wa tacaala muxuu ku yidhi wamaa yucamaru min mucamarin walaa yunqasu min cumurihi ila fii kitaab sunnaduna waa inoo ta'kiidisay waa inoo adkaysay waxaa sugan fi صixaaxi in nebiyullaahi aadam calayhi الsalaam duriyadiisii waa kii la wada tusay waid akhada rabuka min bani aadama min duhuurihim duriyatahum waashadahum calىa anfusihim marka duriyadiisii la tusay buu mid aad u dhalaalaysa arkay wuxuu yidhi kani muxuu ahaa markaasaa la waa duriyadaadii oo daawuud waaye nebi daawuud markaasuu wuxuu yidhi cumrigiisu waa imisa waxaa lagu yidhi waa lixdan ama waa afartan midkood riwaayadu waa shaki markaasuu wuxuu yidhi wuu ay yaqiinay aadam cumrigiisu kun inuu yahay wuxuu yidhi aniga inta boqolka uga buuxiya ama lixdan ama afartan baa loogu daray waa laga aqbaloo waa yahay baa la yidhi markii cimrigiisii wintii gaaray baa malakumowdkii u yimid wuxuu ku yidhi intaasaa ii dhiman markaasaa waxaa lihi sokaad wiilkaaga iyo daawuda u hibaysaad siisay maaha markaasuu yidhi may fanasiya aadamu wanasiya duriyatu wajaxada aadamu fajaxada duriyatu xadiiga saxiix saasuu ahaa haddaba aadanna in laga jaray daawuudna loogu daray bay sunnadu inoo sheegtay sunnaduna waxaa kaloo ina baratay oo ka sugan nabigeenna laa yarudu lqadaa ila ducaa qada qornaa ducaa la bari la aqbalay baa celiya wixii qornaayoo la bedelay sow maaha waa labadan soka waxaa la bedelo kawmul kitaabka maaha miyay kala duwan yihiin maya midna waa kooban yahay midna faahfaahin iyo sabab baa ku qoran tusaale aan miaal caddaynaya aan sheegno nabigu wuxu yhi alai sl salaam man axaba an yunsaha lahu fii aharih aw yubsata lahu fii risqih falyasil raxima ninkii raba risiqa in loo badiyo xoolaha cimrigana loo dheereeyo qaraabada ha xidhiiriyo acmaasha cimriga dheeraysa dhakhtar iyo dawiin baa daba oradaane raxim xidhiirintaa ka mid ogow riwaayadka qaarkood malagu ajalkaagii horaan loo soo dhiibi sanadka laakiin waxaa loogu dari hadduu qaraabada xiriiriyana iska daa hadduu xiriirin waayana ka soo qabo isagu ma oga inaad xiriirin doonto iyo in kale laakiin looxulmaxfuudka way ku qoran tahay inaad xidhiirin doonto muddadaa lagu dibdhigi doono iyo inaadan xidhiirin dooninoo jeegada lagu qaban doono looxulmaxfuudka waa ku qoran tahay laakiin tan way soo kooban tahay malagga loo dhiibay oo ma faahfaahsana markaad qaraabo xidhiiriso wuu la noqon warqadaadii wuxuu leey qaraabadu xidhiiriyo waan soo daayey kor way ku qorayd laakiin kuma jirin inta isaga loo dhiibay calaa sabiili اlmithaal waaye faahfaahinteedu abaabu intaa ka badan geli mayno horaanu u soo qadarku waa midho berda duuduub baa loo liqaa midho berda haddaad kala fiiqdo wuxunbaa dhaqdhaqaaqayo saad u tuuraysunbaad eber soo istaagi baabulqadarna haddaad sii qodqodo bilaa iimaan bilqadar baad noqon qadarkaad rumaynaysa inaad beenisay noqon bilaa diin baad marka tegi bilaa iimaan iyo islaamnimaad tegi saas darteed baabulqadar waa qoraxda haddaad fiiriso oo tiraahda qoraxda inaan bartaan rabaayo aad baan u dhowri indhadiraandir iyo xanuun iyo indhala-aanun baa kugu dhici qadarku sidaasoo kale oo haddaad sii qodqodo xaqiiqa natiijana ma gaadhay aad u socotay adigiina waad wareertaay oo waswaas iyo shaki baa ku gala baabka qadarku aad looma qodqodo midho barda duuduub baa loo liqaayee intaa hadda suuraddeenna inaga khusaysun baynu kaga gudbi min kulli amrin amar kastana saasaa looga jeedaa salaamun weeye nabadgeliyo hiya habeenku xataa matlaci alfajri ilaa fajarka dhalashadiisa laga gaaro habeenkaa khayrkiisa badani fajarku ku dheeg yahay aadaanka dambuu ku dhammaadaa in salaataas wax soo gasho khayrka albaabkiisii waa la xiray jaanis kooban buu ahaa lasti minidka ha isku cayrinina sida hudhuumada ay isu buurbuuranayseen ma garanaysaan shaqadana aakhir daqiiqan ordaya ha dhihine bilowga ka soo bilaaba haddii kale daqiiqadii dibxa ka laaban intaa iska seexato ood iska haasawdo ood filimaan iska daawato waxbaa ka laabo laylatulqadrigii baa laga yaaba ordan ragcad ka gaadhsiiyo sidaa ha yeelin bilowga habeenka kala wada bilaaba ama habeenada kale intaas ka halmaanto habeenka ugu dambeeya amuu noqdaa oradkeedii oo kale ha samaynine horay ka soo bilaaba salaamun taas laba macno baa lagu fasiray in la yidhi maadaama malaa'ig baa soo degtay malaa'igtaa dadka salaamaysa salaamun salaan malaa'ig weeye hiya habeenkaasoo dhan malaa'igtaa wareegaysoo dadka wada salaamaysa xataa malaci ilfajri bayna salaanta wadi in la yidhaahdo iyo salaamu nabadgelyo weeye habeen shar iyo dhib ma aha xataa malaci ilfajri laga gaaro labadaa macno weeye salaam iyo nabadgelyo weeye maxaa looga jeedaa haddii la yidhaahdo habeenkaasi waa nabad wax faahfaahin oo nusuusa ma hayno ma cidi dhiman maysaa looga jeedaa ma cidi dhib kuu geysan maysaa looga jeedaa mise shayaadiintii baa lagu sii adkayn xarigoo sharkoodu wuu yaraan baa looga jeedaa intaba aqwaal iyo tafaasiir culummo weeye intaa daahirka aayaddeehe aayad iyo xadiid faahfaahiye aanan haynin sideeda isaga daa kadib suuratulbayina suuratulbayina waa sideed aayadood iyadana waynu raacin in sha allahu tacaala suurat lbayina waa suura madaniya ah oo madiine ku soo degtay nabigu markuu joogay sala allahu calayhi wasalam sidaasay culummadu u badan yihiin suuradda siyaaqeedana waa ku tusayaa xadiid ku soo aroorayoo qaybta sii caddaynaysa hadal ku jirana oo muxabat albadri laga wariyay cinda alimaami axmed fii musnadihina waa xoogeynayaa asalka xadiidku waa saxiixeynka bukhaari iyo muslim laakiin in ziyaada siyaadaha jirta asalka bukhaari iyo muslimah waa min xadiidi anas nabigu calayh isalaatu wasalaam ubay bni kacbin alansaari oo ummaddan qofkii aqra'uhum likitaabillaahi qur-aanka ugu yaqiinay ahaa ayuu nabigu u yeeray calayh salaatu salaam wuxuu yidhi ubayow waxaa lay amray inaan suuradan lam yakun iladiina kafaruu kugu dul akhriyo oo wuxuu yidhi miyaa lay magacaabay ma magacayo ubayi baa la yidhi markaasaa nebi wuxuu yidhi haa markaasuu iska ooyey intaa waa bukhaari iyo muslim xadiidka imaamu axmed ee abixaya abi xabat albadri wuxuu ku darayaa lamaa nasalat markay soo degtay suuraddan buu nabigu ubay u yeedhay marka u yeeritaanka iyo soo degitaanku inay isku xirnaayeen oo israacsanaayeen baa halkaa ka muuqata taana madiina unbay noqon kartaa ubay ibnu kacab waa ansaari raggi reer ansaareed ee madiine weeye xilligaa uu u yeerayay is arkayaan uu nebigu madiine jooga weye sal alay wasalam haddaba siyaaqa aayaddu madiine wixii ka dhacayay ka hadlaysiya sida ahlu kitaab iyo qowlka jamhuurta culimmada iyo xadiidkaasoo dacfi yar ku jiro oo nin la yidhahda caliy bni zayd ibnu judcaan ku jiro marka la ysku dardaraay cinda aljamhuurina ay tahay waa suuro madaniya ah wa khaalafa bnu caطiyata alandulusi baa ummaddii khilaafay isagu wuxuu leeyahay waa makiya markaasuu wuxuu liba leeyahay cinda aljamhuuri culimmadaa u badan wahmiye ismoodsiisun baanan u malaynayaa suuraddani iyadoo madaniye ah laba suuradood bay u dhexaysay suuratu اlxashri sabaxa lilaahi ma fi الsamaawaati wma fi اlardi wahuwa alcasiizu اlxakiim huwa aladii akhraja aladiina kafaruu suuraddaas iyo yaa ayuha الnabiyu idaa طalaqtum الnisaaءa faطalliquuhuna liciddatihinna labadaasay u dhexaysay suuratu طalaaq baa soo degtay suuradeennan suuratulbayinaa ku xigtay suuratulxashri baa ku xigtay tartiibkeeduna sidaasay leeyihiin almukhalalaati fi lqowli alwajiis iyo ibnu caashuur fi اtaxriiri waاtanwiir magacyadeedu waa fara badan yihiin suuratu ahlilkitaabi waa la yidhaahdaa lam yakun iladiina kafaruu min ahlilkitaabi ereygaa laga soo qaatay suuratulbayinana waa magaca ugu caansan ay leedahay xataa taأtiyahum اlbayinatu waay suuratu lam yakunna waa la yidhaahdaa waa aayaddan dee ugu horaysa suuratu lam yakun iladiina kafaruuna waa la yidhahdaa waa isla aayaddii suuratu اlqayimana waa la yidhaahdaa wadalika diinu اlqayimadii waaye erayadaa kolba culimmadu midba magac inuu yidhaahda kutubu tafsiirkana waa ku badan tahay magacyo kala duwan inaad ku aragto fadaa'isheeda fadli gaaroy leedahay oo ku asaxay ma jiro sabab gaaray ku soo oo suganna ma laha wixii intaa ka soo haray waa mawduuca ay ka hadlaysa suuraddu suuraddu waxay ka hadlaysaa dadkii ilaahay rumeeyey iyo inay ummadda u khayr badan yihiin iyo aakhare abaalka jannada inay leeyihiin allah iyo rasuulkiisa dadkii rumeeyey iyo tilmaanta kitaabkaas la rumaynaya ee uu leeyahay iyo dadka ilaah iyo rasuulkiisa beeniyey kitaabkaana raaci waayey inay cadaab naara leeyihiin dadka khalqigana ugu shar badan yihiin lam yakun aladiina kafaruu lam yakun ma ahaanin aladiina kuwa kafaruu gaaloobay oo min ahlilkitaabi ahlulkitaab iyo walmushrikiina ah oo labadaa isugu jira munfakiina kuwa ka haraya ma aha gaalnimadooda xataa ta'tiyahum ilaahay u timaado albayinatu xujada cad iyo daliilka cadu u yimaado sidaa haddaynu nidhaahno munfakiina bimacnaa taarikiina haddaan dhahno ilaahay u timaada kama tegayaan waxay u ekaani markay u timaada inay ka tegayaan laakiin kama tagaan saa darteed baa waxaad siyaaqa isqabsashadiisa uga dhow munfakiina kuwa laga tegayoo la daynaya maaha inaan dhahno kuwa ka tegaya maaha inaan dhihinoo inay ismi faacil ka cabirin ee ismi mafcuulaan ka dhigno lam yakun iladiina ma aha kafaruu gaaloobay kuwaasoo min ahlilkitaabi dadka kitaabka la siiyeoo yuhuudiya nasaara ah iyo walmushrikiina kuwa waxa kala caabudoo dhan munfakiina kuwa laga tegayoo la daynaya maaha xagga min allaahida xataa taatiyahum ilaa ay uga timaada albayinatu xujacad oo xujada lagu oogo marna la dayn maayo iyo daliilka waa la daba wadayaa taa macnaheedu waxay rasuulun uu uga yimaado min allaahi alle ka yimid yatlu ku aqrinaya suxufan waraaqa ku aqrinaya mutaharatan la daahiriyey fiiha ay ku taallo kutubun axkaam ay ku taallo qayimatun oo toosan aayaadka haddaas marka laba tilmaamood baa xujada la siiyey xujadu horta waa rasuul ilaahay oo kitaab aqrinaya ilahi subxaana wa tacaala saas wuxuu ku sheegay qur-aanka meelo kale ummad walbaba in loo soo diray rasuul iyo kitaabkii ummad walba waxaa u soo dirnay wuxuu yidhi fii kulli ummatin rasuula an icbudu اllaha wاjtanibu الطaaguut walaqad bacaثna fii kuli ummati rasuula wain min ummati ilaa khalaa fiiha nadiir inamaa anta mundirun walikulli qowmi haad ummad kastaba rasuul baa u soo diray rusushaa la soo dirayna kutub baa la wada siiyey laqad arsalnaa rusulana biاlbayinaati wa anzalnaa macahum alkitaaba baan soo wada dejinnay haddaba ma haysaa in ummad walba rasuul loo soo dirayoon la daynaynin rasuul walbana kitaab la siinaya intaa waad haysaa qur-aanka kitaabkaasoo rasuulkaasoo yatluu aqrinaya dheh marka suxufan mutaharatan la tahiray qur-aankan markii laga hadlayey ilaahi subxaana wa tacaala sidaa unbuu ku tilmaamay suuratu cabas markaan soo maraynay maxaa layna yidhi fii suxufin muطaharatin kiraamin barara marna suuratulwaaqicana waxaa lagu sheegay iyadana kitaab inuu yahay maknuunan laa yamasuhu ila almuطaharuuna in kutubtii suxuf lagu magacaabana suxufi ibraahiima wa muusana waan soo marnay wainahu lafii zuburi اlawaliinana waa soo waa qur-aanka way ku jirtay kutubtaasaa la sheegayaa axkaam toosan inay ku jirtana dee qur aankeenan meelo badan baa lagu sheegay dib bayna inoogu iman doontaa diinulqayimaan kaga hadli doonaa halkan waxaa la israaciyey kufaar kufri iyo shirki waxaa lagu tilmaamay daahirka aayaddani kufrigu inuu ka guda weyn yahay shirkiga oo kufaartii baa loo qeybiyey mushrikiin iyo ahlu kitaab ahlu kitaabku haddaba mushrikiinta ka mid ma yihiin sida saxda ahaa haddaan astaan iyo calaamad lagu kala qaadayo jirin ahlu kitaabkoo laga hadlayana mushrikiin lagu magacaabayna waa haynaa mushrik iyo kaafir inay isku mid yihiinna waa haynaa labadaba qur-aankan ku haynaa ama ahlu kitaabkoo laga hadlayo fii suurati الtawba ittakhaduu axbaarahum wa ruhbaanahum arbaaba min duuni اllaahi wاlmasiixa bna maryam wmaa umiruu ila liyacbuduu ilaaha waaxida laa ilaaha ilaa hu subxaanahu camaa yushrikuun waaba kuwii ciise iyo ahlu kitaabkii wax laga hadlayay markana waxaa lihi waqaalat ilyahuudu cusayru bnullaahi wa qaalat ilnasaara nasaara almasiixu bnullaahi dalika qowluhum biafwaahihim yudaahi'uuna qowla aladiina kafaruu min qabl kuwaasay qowlkoodii shabahaano isku mid yihiin ilaahay khayrkii bay caabudayeen ilaahyo kalay samaysteen shirkigiina waa kaas mar kalena shirki iyo kufri inay isku mid yihiin suuratulkahfi baa lagu sheegay labadii nin ee beerta badan la siiyey ninna ilaahay buu ku shukriyey ninna waa diiday dooddii dhex martee qur-aanku sheegay dhegayso ta aanu soo noqdee suuratu ibraahim marka hore tag oo warbixintii iyo khudbada ibliis naarta ka bixin doona dhegayso wa qaala shayطaanu lama qudiya alamru ina allaha wacadakum wacda alxaqi wawacadtukum faakhlaftukum wma kaana liya calaykum min sulطaani ila an dacawtukum faاstajabtum lii aakhirka wuxuu yidhi inii kafartu bima ashraktumuunii min qabl isku mid soo ma labada nin markay iswacdinayeen qaala lahu saaxibuhu wa yuxaawiru akafarta biاladii khalaqaka min turaabin ثuma min nuطfaةi ثuma sawaaka rajula laakina huwa allaahu rabbii walaa ushriku adigu waad kufriday anigu mushrik noqon maayo yidhi laakin huwa allaahu rabbii walaa ushriku birabbii axada ninkana markay beertii ka gubatay kadib muxuu yidhi faasbaxa yuqallibu kafayhi calaa maa anfaqa fiiha wahiya khaawiyatu calaa curuushiha wayaquulu yaa laytanii lam ushrik birabbii axada ninka kalena muxuu ku lahaa inaad rabbigaa ku kufrido isna wuxuu yihi lam ushrik birabbi axadan kufrigii iyo shirkigiina isku macno noqdeen soo aragtaan saas darteed marka axkaamta sax ahlu kitaabku axkaam ay leeyihiin laakiin waa kufaar waana mushrikiin waana kufaar waana mushrikiin haddii mararka qaarkood astaan muujinaysa in kufriga qolo gaara loola jeedo ama shirkiga qolo gaara loola jeedo munaasabadeedaasaa lagu fasiri astaamaha muujinaya calaamaduhu ay keeneen wamaa tafaraqa aladiina kuwii ma kala tegin uutuu lkitaaba kitaabka la siiyey ilaa min bacdi maa jaa'athum markay u timid kadib maahane albayinatu caddayntii iyo xujadii loo keenay maahane dadkii kitaabka la siiyey hadal midaysan iyo erey midaysan bay lahaan jireen nabi baa soo bixi doona laba macnoba ayaddu way tilmaamaysaa waagii hore dadkan ahlu kitaabka ee la siiyey ee ambiyada loo soo diray iskhilaafkoodu waxaynu isku khilaafi jireen markii nabi iyo kitaab la keenay inunbaad sidan oo kale diidi jirtay kow kuwii kitaabkaan raacnayn yidhina markay dan iyo wax ka galaan kitaabkii macnihiisunbay isku khilaafi jireenooy kala qaybsami jireen iyagoo isxasdaya oo isdulminaya kuwan joogana isku hal eray bay ahaayeen nabi baa iman doona waan raaci doonaa waxaalu kitaabkuna nimankii yuhuud ahaan bay ahaayeen iyo reer bani israa'iil nabiga soo socdana reer bani israa'iil bay moodayeen baasha qabyaalada dhibkeeda fiiriya markii nabigii carabiyo quraysh noqday bay diideen saa darteed ba ilaahay kale ku yidhi wa min qablu yastaftixuuna cala aladiina kafaruu kuwa gaaladaa ah bay dhihi jireen waa idinku qabsan doonaa nabigaasaa iman annagu waanu garan dee idinku garan maysaan cilmiga iyo kitaab baan idin dheernahay waan idinka hor raacaynaa gamtaan idinku istaagaynaa oo waddankana waan idinka qaadanaynaa saasay ku goodin jireen markuu soo baxay ee la raacay bay diideen falammaa jaa'ahum maa carafuu kafaruu bih falacnat ullaahi cala alkaafiriin ilaa akhirka ayadda in aayaadku markay yimaadaan la iskhilaafi jirayna sababtu dulmi iyo xasad ay ahayd ama cidda risaalada loo dhiibay baa la xasdayaa ama cidda raacdaya ilaahay ku sharfay baa la xasdayaa mar waxaa laleeyahay ree hebel see u noqon karaa mar waxaa laleeyahay faqiir miskiina see u noqon karaa mar waxaa la leeyahay masaakiin annagu la fadhiisan mayna ku raacday waxaasoo dhan baa la aqrinaya qur-aankana sheekooyinka faahfaahintu waa ku badan tahay saa darteed ba aayadka ilaahay ku sheegayoo wa aataynaahum bayinaati min alamr fama اkhtalafuu ila min bacdi ma jaaءahum اlcilmu bagyan baynahum dulmi ay isdulminayaan ay isxasdayaan wma tafaraqa aladiina wma tafaraquu ila min bacdi maa jaaahum اlcilmu bagyan baynahum cilmigu markuu yimidun bay ummaddu qaybsameen ummad buu xaqu halkaa u dhaafi waaye oo xasad iyo dulmi uu dusha buu ka shaydaan shaydaanku kaga kaga boolaysanoo ama uu ku duufsan wamaa umiruu dadka lama amrin ilaa liyacbudu allaha ilaah inay caabudaan maahane mukhlisiin iyagoo gaar uga dhigaya lahu ilaahi addiina cibaadada xunafaa'a xaqa u jaanjeersanaya oo raacaya barax tiraya wa yuqiimu salaata salaada ay oogaan ay si fiican u tukadaan wa yuutu sakaata sakada ay bixiyaan wadaalika kaasi diinu lqayima diinta toosan wey dadkan waxaanu la faray hebel waxu danana lama farin ree hebel u daneeyana lama dhihin cid kale u galla lama dhihine waxa rusushan ay xasdayaan iyo diintan ay xidiidayaan ay dad uga tegayaan lagu faray waa rabbigii idin abuurtay wada caabuda keliya walaqad bacanaa fii kulli ummatin rasuula an icbudu llaha wajtanibu taaguuta intaan waay nebigeennana waxaad tidhahdaa waa keliya qul inii umirtu an nacbud allaha mukhlisan lahu ddiin cibaadada iyo diinta anoo u keli yeelayoon wax kale uu sharig yeelayn xunafaa xaqa u janjeersanaya xaqaa in la raaco waxaa lagu sii tilmaamay qur-aanka kale inay diintii nebi ibraahim sidaa ahayd sharaca lakum min addiini maa wasaa bihi nuuxa waladii awxaynaa ilayk wamaa wasaynaa bihi ibraahiima wamuusa waciisa an aqiimu ddiin walaa tatafaraquu fiih an ittabic millata ibraahiima xaniifan wamaa kaana min almushrikiin kuwaasaa la tilmaamaya wayuqiimu salaata salaaddii ay tukadaan wayuutu zakaata aayaadkan waxay tilmaamayaan suuraddii waa madani salaad iyo zake madiina laysku faray inkastoo salaadu wada jirkooda salaadu aakhirkii reer makay ahayd laakiin zakadu madiina ahayd wadaalika kaasaa diinu lqayima diinta toosan ah diintani diinta saxda ee toosan inay taha lainoo sheegay fii suurati israa baa lagu sheegay iyadana sidoo kaleo ina hada alqur'aana yahdi lilatii hiya aqwab qur-aankani wuxuu ku hanuuniyaa dadka ku toosiyaa wax waliba midda ugu toosan ugu fiican buu ku toosiyaa mar kale waxaa layna yidhi toosnidaasi qallooc ma leha qur-aanka suuraddii xigtay suuratu اlkahfi alxamdu lilaahi aladii anzala calaa cabdihi اlkitaaba walam yajcal lahu ciwajan qallooc aanu yeelin qur'aanan carabiyan hayra dii ciwajin lacalahum yattaquuna suuratu naxli soo maahayn qur-aan toosan oon qallooc lahayn hayra dii ciwajin lacalahum yattaquun astee zumar ilaan darab allahu maalan rajulan fiihi shurakaa zumar way arrintaa nabigana waxaa la yidhi dadka waxaad ku dhahdaa qul inanii hadaanii rabbi ilaa siraatin mustaqiimin toosan diinan qiyaman toosan milata ibraahiima xaniifan wamaa kaana min almushrikiin ina aladiina kuwa kafaruu gaaloobay min ahlilkitaabi iyo walmushrikiina labadaba ah fii naari jahannam naarta jahannamay gelayaan ay ku jiraan khaalidiina fiihaa way ku waarayaan weligood ka bixi maayaan wamaa hum bikhaarijiina min annaari wa ulaa'ika kuwaasi hum sharu lbariya khalqiga ilaahay kuwa ugu shar badanee ugu liitay ugu xun waaye waana kuwa aakhara ugu ayaan daran adduunkana ugu liita waay labadabana adduun iyo aakharaba inay tahay meelo kalea qur-aanka lagu faahfaahiyey mar ilaahi wuxuu yidhi adduunka laba meelood baa fii suurati alanfaal ina shara dawaabbi cinda allahi sumu lbukmu aladiina laa yacqiluun ilaahay agtiisa inta dhulkaa ku socota waxaa ugu shar badan kuwa indhale dhegala ee afla oon waxbana kala garanayna caqlina lahayn aayad lamidoo ku dhow waxaa la yidhi inna shara dawaabi cinda allaahi aladiina kafaruu fahum laa yu'minuun ma rumeeyaan marka sumul bukmu waa iyaga inay iyaga asumul bukmu yihiin summun bukmun cumyun laa yarjicuuna iyo laa yaclamuun mise laa yacqiluun midkood bay ahayd markan ilah wuxuu yidhi afa anta tusmicu summa aw tahdi alcumya waman kaana fii dalaalin mubiin kuwa inay ugu shar badan yihiin adduunka la sheeg intaa laguma daynin waxaa la yidhi dhagay leeyihiin waxsan kuma maqlaan indhay leeyihiina waxsan kuma arkaan caqligay leeyihiinna waxsan kuma fahmaan walaqad dara'naa lijahannama suurat alacraaf soomahayn walaqad dara'naa lijahannama kaiira min aljinni waalinsi lahum quluubu walahum acyunu walahum aadaanu ulaa'ika bal hum adal xoolaha iyagaa ka liita xoolaha majaahidiinta iyaa ka xun shara dawaabbi adduunka soo maha aakharana naar bay galeen xoolaha markii turaaban noqda la yidhaahdo bay ku calaacali doonaan yaa laytanii kuntu turaaban kuwa alla inagama dhigo ina aladiina aamanuu kuwa ilaahay rumey oo wacamiluu saalixaati camalka wanaagsan sameeyey ulaa'ika kuwaasi hum khayru lbariyati khalqiga kuwa u khayr badan waaye khayru lbariya nabigaa lagu yidhi maana alay sl yaa khayra albariya wuxuu yihi daaka ibraahiimu calayhi الsalaam tilmaantaa ibraahim baa iska leh nabi ibraahim calayhi salaam daaka ibraahiimu halkaasay culimmada qaarkood yidhaahdeen qowl jamhuurta ma aha qowlka kale ba waxay yidhaahdeen afdalu lambiyaa'i ibraahim waay cinda jamaahiiri ahlilcilmi adiladu u badan tahay min baabi tawaaduc buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam iyo makaanada ibraahim inuu baro saasaa saxa laakiin culimmada tiri ibraahim baa ambiyada ugu fadli badan xadiidkaasi ka qaateen khayruulberiya markii muminiinta guud waaye iyagu way sii kala khayr badan yihiin khayrkaa waa la sii kala badsaday insha allahu nebi maxamed baa ugu khayr badan nebi ibraahim baana ku xiga nebi muusaa ku xiga ciise iyo nuux keebaa fadli badan shaqo guri baan idinku diray ulaa'ika hum khayruulberiyati waay jazaauhum abaalgudkoodu cinda rabbihim rabbigood agtiisa ay ku leeyihiin jannaatu cadnin janno lagu nagaadoo lagu waaro wayoon lagama safro lagama tago lagama baxo tajrii min taxtiha alanhaaru hoosteeda webiyo durduraa dareeraya oo khaalidiina fiiha ay ku waarayaan weligood abaddan weligood radia allaahu canhum allah ka raalli noqday waraduu canhu waa ka raalli noqdeen iyaguna daalika kaasi liman baa iska leh abaalkaa khashiya rabbahu rabbigii ka baqay haddaadan rabbigaa ka baqin abaalkaa iyo jannadaasi ma lihid halkaana waxaad ka garatay jannadu cidda ilaahay ka baqdaa iska leh uciddat lilmuttaqiina kuwa ilaahay ka baqaa loogu talagalay wa jannatin carduha asamaawaatu waalardu uciddat lilmuttaqiina jannatin carduhaa ka cardi samaa'i uciddat liladiina aamanuu biاllaahi wa rasulih dalika fadlullahi ama webiyadan suuraة maxamed baa lagu faahfaahiyey mahalu اljannati alatii fucida اlmuttaquuna fiiha anhaaru min maaءin hayri aasin biyo aan weligood isbedelayn wa anhaaru min labanin lam yataghayar طacmu caanahan dhadhankoodu bedelmayn wa anhaaru min khamrin ladati lishaaribiin waanhaaru min casalin musafa webiyadaa saa durdurka waay webiyadaa ilaha ka soo burqanayaanna min tasniimin iyo zanjabiilin iyo salsabiilin iyo kaafuurin iyo meelo badan baa qur-aanka lagu faahfaahiyey kuwa allaha inugu daro dadka dhaxalka yeesha allah inugu daro subxaanaka allah bixamdik ashhadu an laa ilaha illa ant astaqfiruka waatuub